الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد waxaan ku dhex jirnay kitaabkii alcaqiida alwaasitiya waxaan soo gaadhnay hadalka sheekha walaa yukayifuuna walaa yumathiluuna sifaatahu bisifaati khalqihi yani allah subxaana wa tacaala sifaatkiisa iyo tilmaamihiisa dadka ahlusunna waljamaaca ah ma kayfiyeeyaan oo qaab uma sameeyaan kayfiyada iyo qaabka ay leedahay ilaahay bay u daayaan oo ma farageliyaan walaa yumahiluuna mana u ekaysiyaan oo kala mid ma dhigaan sifaatahu sifaadkiisa bisifaati khalqihi kuwuu abuuray sifaadkooda kala mid ma dhigaan oo isku mid kama dhigaano uma ekaysiiyaan maxaa yeelay halkaanaa markaynu marinay liannahu sababka aan ilaahay subxaanah wa tacaala sifaadka uu qur-aanka ku sheegay ama nebigiisu u sheegay sal alla alay wasalam waxaan kayfiyana loogu samaynaynin kuwa makhluuqana aan loogu ekaysiinaynin waxa weeye li'annahu ciladiiyo sababku waxa weeye subxaanahu nasahnaaye oo ceeb oo dhan ka hufnaaye laa samiya wax la mida ah, lahu isaga la midii ma jiro ama laa samiya wax la magaca lahu isaga la magacihi ma jiro samiyiga laba macnoba waa loo isticmaalaa midka ruuxa kula magaca magaceed isku magaca tihiin waxaa la yidhaahdaa haadaa samiyuka waa kaad isku magaca ahideen ah, maxamed baa lagu dhaha isagana maxamed baa la dhaha haadaa samiyi baa dhihi isku magac baan nahay samiyiga waxaa kaloo la yidhaahdaa bimacnaa nadiir kan kula midka ah ee kula sifaadka ah marka labada macnoba waa soo gelayaan eh, fahal taclamu lahu samiyan waay fahal taclamu lahu samiyan alla ma ogtahay subxaana wa tacaala mabaad og tahay wax alle la mid ah ama wax alle la magac ah miyaad og tahay saasay noqon kartaa macnaha marka laa samiya lahu walaa kufa wax kuf-ana lahu isaga uu kufana isagana ma jiro wax u dhigma walaa nidda mid u dhigma lahu isaga u dhigmaana ma jiro niddiga iyo kufka iyo samiyigu macnahoodu isku dhadhow yihiin saas macana kulligood waa kelimaad carabiya macnahooduna aad u isugu dhow yahay saa uma kala fogaa hebel hebel kuf uma aha kufka innaga inta badan waxaan u isticmaali jirnay guurka labada ruux isu kuf maaha isuma dhigmaan way macnaha isuma dhigmaan kufka marka iyo nadiirkuna waa la mid niddigu waa la mid samiyigu waa la mid waa isku macno maadaama marka alla subxaana wa tacaala wax u dhigma uusan jirin wax la midana uusan jirin sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa wax kula mid noqon kara ma jira wey macnaha sifaadkii iyo tilmaamihii uu sheegtay oo isagu noo sheegay inuu leeyahay makhluuqiisa wax la mida isaga mar hadduusan jirin daatadiisa sifaadkana wax kula mida ma jiro saas daraaddeed cid loo ekaysiin sifaadkiisana ma leh cid lagu shabihi kara ma leh maxaa yeele cid u dhigantaan jirinba cid u dhigantaan jirin ay makhluuq oo makhluuqaadka ka mida ah, maalan hebel oo dadka ka mid a ah. maalan sifo uu leeyahay wax looga qiyaas qaataa la helaya oo binu aadam kale maalan u eg oo looga qiyaas qaadan karaayo maalan lagu shabihi karaa lakiin ilahi subxana wa tacala wax u dhigma maleh saas daraaddeed baa waxa waajiba wey macnaha in loo daayo alla subxana wa tacaala sifaadka u sheegtay oon tashbiih waxaan dhihi lahaa tamthiil iyo takyiif midna inaan lagu samayn walaa yuqaasu looma lama qiyaasto alle bikhalqihi khalqigiisa subxaanahu wa tacaala loogama qiyaas qaato subxaanahu nasahnaayo ceeb oo dhan ka fogaa wa tacaalaa sarreeye sifaadkiisa loogama qiyaas qaato khalqigiisa qiyaastu waxa weeyaan waa laba shay ood iyadana aad yacni aada isu qiyaasato macnaha waxaa la diidan inaad tidhaahdo alla subxaana wa tacaalaa wuxuu sheegtay inuu leeyahay maalan maqal inuu leeyahay maqalku alla sheegtay subxaana wa tacaala si waxaan ka fahmi karnaa uun inaan uga qiyaas qaadanno oon yacnii ka uu addoommadu leeyihiin maqalkoodoo kaleeto qiyaaskaasi maya saddex qaybood bay culimmadu qiyaaska u qaybiyaan mid waxaa la yidhahdaan qiyaas shumuuliya la yidhaahdaa midna qiyaasu tamthiil bay dhahaan midna qiyaasulawlaa bay dhahaan labada hore yaan alla subxaana wa ku bannaanayn laakiin midkan qiyaasul awlaha ydhaan macnaha waxay yidhaahdaan sifo kasta oo kamaal iyo dhammaystirnaan ku tusaysa oo addoommadu ku tilmaanan yihiin allaa uga awlaysan taas qiyaas baa qiyaasul la yidhahdaa kaasoo kale dhahaan waa bannaan yahay laakiin labada hore qiyaaska shumuuliga iyo midka tamhiiliga ah yani ma bannaanay dhahan alla subxaana watacaala tacaala addoommadiisa loogama qiyaas qaadan karo way macnaha dayib xayl horaan usoo sheegnay xalaan soo sheegnay allah subxaanah wa tacaala sifada uu sheegtay daatadiisay raacsan tahay shay walbana sifada iyo tilmaanta uu leeyahay waxay raacsan tahay shayga daatadiisa haddii aan daatadiisa la garanaynin sifaadkiisana kayfiyadiiyo qaabkay u yaallaan lama garan karo shaygana waxaa lagu gartaa baynu nidhi ama isagii inaad aragto ama mid u eg inaad aragto oo tidhaahdo kanoo kale u egyahay ama ma ahee in laguu sheego la yidhahdo qaabkaasu u yaalla saddexdaa mid ka midaad ku garan kartaa kayfiyada iyo qaabka uu shaygu u yaallo alla subxaana wa tacaala marka intaa midna ma hayno isagu inooma sheegin sifaadkiisu qaabkay u yaallaan wax u eg oon uga qiyaas qaadanoo dhinaahdo tanoo kale weeye ma hayno waxaa kaleeto iyadana aanan haynin yacni wax shabahana ma hayno isaguna inooma sheegin qaabkay u yaallaan qaab lagu garan kara marka ma jiro si aan ku garan karna ma jirto waa inaan iska dayna marka iska dayno rabbi u dayna subxana wa tacala saas wey macana walaa yuqaasu loogama qiyaasto alle bikhalqihi khalqigiisa loogama qiyaasto subxaanahu wa tacaala subxaanahu nasahnaantiisa wa tacaala sarreeya wey macana maxaa yeelay fa innahu alle aclamu isaga ayaa u ogaal badan binafsihi naftiisa isagaa u aqoon badan wa bikayrihi isaga kayrkiina isagaa u aqoon badan ninna naftiisa kama yaqaano bal makhluuqaadka isaga aana makhluuqaadka uu isagu abuurayna ninna alle kama yaqaano subxana wa tacaala isagaa ugu aqoon badan waa kow wa asdaqu isagaa ugu run badan alle qiilan odhaahda wax la yidhaahdiya hadal lagu hadlana isagaa ugu run badan wa axsanu isagaa ugu wanaag badan xadiidan sheeko iyo sheegidna min khalqi khalqigiisa isagaa uga wanaag badan alla subxana wa tacala ama yacni min khalqihi buu intaasoo dhan waa uga cilmi badan yahay waa uga ran badan yahay waana ka wanaagsan yahay tani waxay macnaha uu hadalkanu sheekhu ku muujinayaa waxaan alle subxaanah wa watacaala sifaadka uu sheegtay sidii uu sheegtay ugu daynaynaa ninna ilaahay kama yaqaano naftiisa ma nin baa dhihi kara anaa ilaahay ka aqaano naftiisa maya maadaama uu isagu kaa yaqaano isaga tilmaamihiisa iyo sifaadkiisa isaguna sheegtay adigu maxaad u dhihi xaggeed ka soo geli karaa inaad tidhaahdo malihid anaaba kuu sheeganayo anaa le maada adigaa aqoon badan tahay sifada anaa iska leh anaana kuu sheegay allow malihid soo edabdarro maa marka yacni waxaan waan kaaga aqoon badnahay wey naftaada anaa kaa aqaana saa unbaad ku diidi kartaa marka isagaa kaa yaqaana alla naftiisa subxana wa tacaala midda labaad isaga kaa runbada yacni kaaga run badanoo cabirka uu alla cabiray sifadiisa iyo siduu ku sheegayna shay yacni aan run ahayn ma ahee oo iska hadal aan sida uu u yaallo loola jeedin ma ahee sidaa uu u sheegay ee laga fahmayo baa run ah ee waxaan run ahayn alla ma sheegin subxaana wa tacaala maxaa yeelay waxaa dhici karta oo hadalkaasi hadda ujeeddadiisu waxa waxaa dhici karta ruuxu inuu shaygan kaa yaqaano laakiin sidii aqoontiisu ahayd uusan kuugu sheeginoo si khaldan uu kuugu sheego soo ma dhici karto ma been buu kaaga sheegay marka waa kaaga aqoon badan yahay laakiin been buu kaaga sheegay taasaa marka meesha laga saarayo allah isagaa naftiisa kaaga aqoon badan haddana aqoontii naftiisa uu yaqaanay buu si runa kuugu sheegay oo been kuuma sheegin wa asdaqu qiilanna saas waay wa axsanu xadiidanna waxaa laga wadaa hadalka uu sheegayna cibaarada uu ku cabbiray iyo fasaaxo ku filan iyo hadalkuu rabay iyo macnuhuu rabay inuu siduu rabo u cabirana wuu leeyahay hadalka inuu siduu rabo u wanaajiyana ninna alla subxaana wa tacaala yani kagama fiicn isaga addoommadiisa kaga fiican oo kaga horreeya saas maanaa yani maxaa yeelay ruux baa waxaa suurtagala maalan makhluuq oo kale aqoontii shayga waa kaaga fiican yahay runna waa sheegaya shayga kama been sheegayo laakiin cibaaradaa khiyaami karta soo ma yacni lafdigan uu shayga ku cabirayo baa laga yaabaa inuusan gudanaynin macnihii uu ula jeeday marmar badan bay dadka ku dhacdaa oo dad waxaa jira fasaaxadu ka maqan tahay oo maalan bayaanka iyo shayga caddayntiisa aan laga siinin qadar fiican wixii inuu cabiro wuu rabaa runna wuu ka sheegahayaa laakiin haddana sidii la rabay uma cabiri karo wa axsanu xadiidanna taasay meesha ka saaraysa marka isaga ugu aqoon badan shaygiina run buu ka sheego isagaa ugu run badan isagaana ugu wanaajin badan hadalka oo meeshii lahaa iyo cibaaradii la rabay buu dhigay intaa wuxuu ku daray sheekh ibnu cuthaymiin waxaa la raacinayaa waxaa dheer qasad wanaagsanna rabbi waa leeyahay oo addoommadiisa inuu khayaamo wax dan ah kama laha intaasi marka israacaan hede wax lagu beensado ood ruuxa intaa ay intaasi cidday ku kulantay oo alla ah waxaad hadalkiisa ku beensato ama aad tidhaahdo saasuu ula jeeday oo macnihii ka muuqday aad ka leexiso meesha kuma jira way macnaha meella kama soo geli kartid cilmi haddaad ka soo geli lahed waa lagaa xidhay haddaad sidqi iyo ka soo geli lahayd waa lagaa xidhay haddii fasaaxa iyo caddayn aad ka soo geli lahayd waa lagaa xidhay haddii aad dhihi lahayd intaba waa sax laakiin khayaana meesha ku jirto yaani waa nala sir waa lagaa xidhay waxaa lagu yidhi qasad wanaagsani iyo ilaahay addoommadiisoo hanuun la rabo iyo isagoon la rabin inaynay baadiyoobaan iyo ninna alla subxaana wa tacaala maaragtay arrinkaa isagana kagama fiicna intaa markii laysku daro wuxuu keensanayaa intaa cidda ku tilmaaman in laga rumaysto wixii uu sheegay saas man sidii uu sheegayna looga qaato way maanaa fa innahu alle aclamu isaga aqoon badan binafsihi naftiisa wa bikayrihi iyo kayrkiiba alle subxana wa tacaala markuu yidhaahdo istawaa cala alcarshi haddaad tidhaahdo istawlaa buu ula jeedaa waad khaldan tahay maadaa alle ka yaqaana naftiisa alle markuu ku yidhaahdo waan jeclaadaa ina allaha yuxibu lmuttaqiin wuu jeclaadaa jacayl markuu sheegto inuu wax jeclaado haddaad tiraa jacaylku makhluuqaadku ka dhacayo waa khalade ilahay ha laga ilaaliyo maadan jeclaanina waxaad ka wadaa doonid waa macno khalada maadaa ilaahay naftiisa ka yaqaan saas macna wixii ilaahay sheegtay isagaa isu u daa wa asdaqu isagaa rabbi subxaana wa tacaala run badan qiilan xagga odhaahda wixii la odhan lahay hadalkana isagaa ku run badan wa axsanu isagaa wanaagsan xadiidan min khalqihi khalqigiisu ka wanaagsan ayb alla subxaana wa tacaala marka caddayntiisa lama tuhmi tuhumkii la tuhmi lahaa meeshaasaa laga saaray iyo meeshii laga soo geli lahaa waxaa hadhay dadka qaarkii inay yidhaahdaan maya intaba waa ognahay ilaahay laakiin rusushii uu soo dirsaday halkaa inay hadalka keenaan kuwii lasoo diray ee loo soo dhiibay fariinta inay soo gaadhsiiyey ayaga laftoodaan sidii la rabay wax u caddaynin oo wax saasoo kale halkaa in laga soo galaa suurtagala taana hadduu xidhaya wuxuu yidhi marka uma kadibna rusuluhu ilaahay rusushiisu saadiquuna iyaguna waa kuwa run sheegaya musaddaquuna waa kuwo laga rumaysan loona rumaynayo bikhilaafi aladiina kuwiisa ka gedisan yaquuluuna odhanaya calayhi alla dushiisa maa laa yaclamuuna waxayna garanaynin a rususha ina soo gaadhsiisay ilaahay fariintuu soo dhiibay alla subxana wa tacaala ee innaga iyo isaga inoo dhaxaysa malakul jibriil iyo rusushii rasuulkeenna sal lla lay slam khaasatan innaga rusushii ilaahay uu soo dirsadayna hadalkay ina soo gaadhsiiyeen run bay sheegeen allana si ammaana ku jirtay uga soo qaadeen waxna mayna ku kordhinin waxna mayna ka dhimin si run ay inoo soo gaadhsiiyeen runta ina soo gaadhsiiyeenna waa loo rumaynayaa musaddaquuna waxa weeye allah wuxuu ugu rumaynayaa mucjisaadka uu ku taageeray yaa loogu rumaynayaa waxaa kaloo loogu waa laga rumaysanoo addoommada ay soo gaadhsiiyeene wan wanaagsanna iyaguna way ka qaadanayaanoo way ka rumaysanayaan musadaquuna saas labada macnoba way soo gelaysaa waxaa sidaa ka gedisan kuwa ilaahay dushiisa ku sheegaya waxaan alla subxaana wa tacaala uusan isagu sheeganin yacni ku been abuuranaya masabidanaya maalan oo maalan waxay ka imaanaysaa markaad tilmaamo ilaahay uusan sheeganin aad ku sheegto wuxuu sheegtayna aad u diido yani hada huwa alqowlu cala allahi bim yani bigayri cilmin kubeen abuurashadu waa midaa iyada way macna markaad tidhahdo ilaah carshiga kuma ekaanin markaad tidhaahdo ma soo degayo habeenka qeybtiisa dambe markaad tidhaahdo yacni yad ma laha waa been abuurad ama wuxuusan sheeganin macnihii intaad u rogto inaad macno uusan isagu sheeganin aad dusha ka saarto kii uu sheegtayna u diido taa iyadaa way macnaa kuwa noocaasoo kale samaynayahay iyaga rususha waa ka gedisan yahay oo meesha ilaahay rususha uu run ku sheegay kuwani waa beenalayaal meesha la yidhi musaddaquuna allah u rumaynayana ayaga looma rumaynayo alla waa ku beeninaya qur-aanka iyo sunnadaa lagu beeniyey mu'miniinta ka rumaysanayao waa laga qaadanayaa meesha rususha la yidhi iyaga laga qaadan maayo dadka ahlilxaqi waa ku diidaya oo waa lagu beeninaya marka waxa weye bikhilaafi aladiina yaquuluuna calayhi maa laa yaclamuna saas way macanaa inta sifaad ee rusushu leeyihiinba ayagu cagsigeed bay leeyihin saas way macnaa uma kadib rusuluhu ilaahay rusushiisu kuwuu soo dirsaday saadiquuna kuwa run sheegaya weeye musadaquuna kuwa loo rumaynaya weeyeo xaqaa loo soo dhiibay wax lagaga rumaysto oo mucjiso abuu ah alla u soo dhiibayaa ama musadaquuna waa kuwa laga rumaysanayo dadka ahlul iimaankii ay ka rumaysanayaan oo ka qaadanayaan wixii alle xaggiisa ay ka keeneen bikhilaafi aladiina kuwiisa ka gedisan yaquuluuna odhanaya calayhi alla dushiisa maa laa yaclamuuna waxaynan garanayn waxaynan aqoon u lahayn bay iska galeen yani falsafa wareerisay inta badan sifaadkan la diido asalkeeda waxaa la yimid nin la odhan jiray jacd ibnu dirham jacd ibnu dirham nin la yidhahdaa bilaabay markii jacdi la raad qaado meeshuu ka keenay asalkeedu waxay salka saaraysaa niman yahuud ah in la yidhahdo ilaahay carshiga kuma eka meel kastuu joogaa jacd ibnu dirham baa la yimid isaguna markii la raad qaado oo salkeeda la raaco yahuud buu ka keenay jacd ibnu dirham waxaa ka qaatay nin la yidhahdo jah ibnu safwaan oo loo tiiriyo dariiqadan la yidhahdo kooxdan la yidhahdo aljahmiya jahmiyada waxaa ka dhaxlay afkaartoodii nimanka la yidhahdo muctasilada muctasilada waxaa ka dhaxlay iyagoo wax yaryara khafiifiyo wax ka yara bedelay nimanka la yidhahdo kullaabiyada ashaacirada iyo maaturiidiyada fikraddu marka asalkeeda waxay salka ku haysaa waa fikra yahuudiya waxaa sii yacni xoojiyey falsafadii griiga ama yunaan oo xiliyo dambe yacni inta la turjumay kutubtoodii luqa carabiya loo turjumay baa iyaduna aada u sii xoojisay oo beddelkii caqiidada laga qaadan lahaa kitaabka iyo sunnada baa waxaa la aaday in falsafadii macnaha wax weyaan maaratay bulshooyinkaas la aado oo waa meesha ka soo baxday culimmada mutakallimiinta la yidhaahdo oo yani hadal iyo falsafad un ka dhigay caqiidadii macnaha waa ilaa kitaabka iyo sunnada haddii ruux uu ku gaabsado intay sheegayaan waa intan hadda macnaha waxawy sheekhu meesha inoogu sheegay in la mida wey maanaa ayb walihaada sidaa daraaddeed buu qaala alla wuxuu yidhi subxaana waxaa nasahan subxaana rabbika rabbi alcizati camaa yasifuun wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilahi rabi alcaalamiin macnihii hadda uu inoo sheegay aayaddaasuu alla ku kulmiyey subxana wa tacala subxaana rabbika rabbigaa nasahnaantiisa hufnaantiisa uu ceeb oo dhan ka hufan yahay waa masdar bay dhahaan saasuu weligii ku yimaadaa subxaana rabbika ficilkiisa go-an hufnaanta rabbi yacnii ceeb oo dhan buu ka hufan yahay waxaan u qalminoo dhan buu ka fog yahay wuxuu ka nasahan yahay wax walboo naqsi ah subxaana rabbika rabbilcizati cizada rabbigeeda ahaa ama saaxibu lcizati rabbiga bimacnaa saaxib ka dhiga darabto saaxibu lcizati cizada iyo sharafka iyo awoodda uu saaxiibka ahaa camaa shay buu ka nasahan yahay yasifuuna ay ku tilmaamayaan waxay ku tilmaamayaanoo iyagu jeebkooda intay kala yimaadeen ay alla tilmaamaha iyo sifaadka uga dhigayaan kuwa ilaahay waa ka hufan yahay waa ka fog yahay wa salaamun nabadgeliyana cala almursaliina kuwii uu soo dirsaday dushooda ha ahaato waalxamdu mahadna lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allihii rabbialcaalamiina uunka oo dhan rabbigii ahaa uunka oo dhan abuuray oo isagu iska lahaa aayaddan marka u fiirsada alla subxaanah wa tacaala horta wuxuu iska fogeeyey wax kasta oo ay ku tilmaamayaan kuwa rususha jidkooda khilaafay rususha jidkooda kuwa khilaafay waxay ilaahay tilmaamo iyo sifaad uga dhigayaan alla wuu iska fogeeyey subxaana rabbika rabbi alcizati camaa yasifuun waxay ilaahay ku tilmaamayaan kuwa jaahiliintii alla waa ka fog yahay subxana wa waana ka hufan yahay saas way macanaa maalan ilaahay ilmuu leeyahay bay dheheen caruur buu yeeshay waa ka hufan yahay waa tilmaan xun cid baa wax la wadaagta waa ka hufan yahay ciid baa dushiisa awood ku leh waa ka hufan yahay tilmaan uusan sheeganin in dusha laga saaro waa ka hufan yahay camaa yasifuuna taas way macanaa wax kastay ilaahay ku tilmaamayaan oon rusushiisu ku tilmaamin buu ilaahay iska fogeeyey taas waa mid wuxuu ku xijiyey rusushiisiina wuu salaamay maxaa loo salaamay waxaa loo salaamay leanna iyagu waxay ilaahay ku tilmaamayaan baa sax ah qoladii iyaga khilaafsanaydna waxay alla ku tilmaameen wuu iska fogeeyey oo wuu iska hufay kadibna rabbi subxaana wa tacaala ammaantuu isagu isu sugay mahadinta hadalkani marka saddex qaybood waa qayb ilaahay wax alla wixii ceeb oo dhan buu iska hufay qaybna wax kasta oo ammaan ah iyo sifaatka wan wanaagsanee laysku ammaanuu isu sugay walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wey laanna ammaan wey ammaantu waxay sugaysaa wax kastoo laysku ammaano ilahay baa iskale subxana wa tacala saas way macanaa ammaanta isagaa iskale middaa markuu isagu wax isugu diiday wixii xumaydna isu diiday wanaag oo dhanna isagu isu sugay buu rusushiisii fariinta ka soo qaadaysae khalqiga soo gaadhsiinaysana salaam alla u jeediyey subxana wa tacala wa salaamun cala almursaliina buu rabbi yidhi subxana wa tacala saas wey macnahaasuu marka sheekhu inoo sharxaya wuxuu yidhi fa sabbaxa alla wuu hufay nafsahu naftiisa wuxuu ka hufo ka fogeeyey camaa shay wasafahu ay ku tilmaameen bihi maagaba almukhaalifuuna kuwa khilaafsan lirusuli rususha kuwa khilaafsan jidka rususha kuwa garab maray sida yacni falaasifada iyo mutakallimiinta iyo yacni qolyihii hadda aan tirinaynin jidkii rusushay garab mareen kuwaasi waxay ilaahay ku tilmaameen alla waa iska fogeeyey oo iska hufay wa sallama alla wuu salaamay calaalmursaliina rususha kuwuu soo dirsaday dushoodana wuu salaamay muxuu u salaamay lisalaamati maa qaaluuhu waxay yidhaahdeen ka nabadgashanaanta uu ka nabadgashan yahay waxa ay dhaheen baa ka nabadgashan min annaqsi dhimanaan iyo wal caybi ceeb buu ka nabadgeshan yahay rususha waxaa loo salaamay waxay la yimaadeen oy dadka soo gaadhsiiyeen oy alla ku sheegeen oy ku hadleen baa ka nabadgashan ceeb iyo dhimanaan saas macanaa kuwan rususha jidkooda khilaafayna waxay sheegeen baa waxaa ku idil dhimanaan iyo ceeb baa ku idil saas macnaa marka taasi waxay tilmaamaysaa rabbi subxaana wa tacaala ma naqaano innaga waxaanu kan intaan ka naqaano waa inta laynooga sheegay inta laynoo sheegayna yaa ina soo gaadhsiiyey rusushaa ina soo gaadhsiisay jidka ilaahay lagu garan karo maxaa yeele waa keyb alla subxana wa tacaala hayb waaye haybkaasi waxaan ka garan karnaa uun inta yar ee rusushu inooga iftiimisay laakiin nin caqli badan iyo falsafo ay bulshada bulshada jisatay iyo yacni laguma keeni karo lagumana qiyaasi karo alla subxaana wa tacaala macnaha waxyaalaha goonida u ah khaasatan sifaadkiisa laguma keeni karo macnaha wasallama alla wuu salaamay cala almursaliina lisalaamati maa qaaluuhu waxay yidhaahdeen ka nabadgashanaanta uu ka nabadgashan yahay daraaddeed min annaqsi dhimanaan iyo walcaybi ceeb buu ka nabadgashan yahay macnaha wa huwa qad jamaca wa huwa alle qad jamaca wuu kulmiyey fii maa wasafa waxa uu ku tilmaamay oo wasamaa uu magacaabay bihi isaga nafsahu naftiisa uu ku tilmaamo oo ku magacaabay wuxuu ku jamciyey bayna anafyi diiddo iyo walihbaati sugid macnaa waxa weeye aayadda haddaan soo dhaafnay magaca uu sheegtay ee wuxuu isku magacaabay iyo shaygu isku sifeeyey wuxuu kulmiyey laba shay diiddo iyo oggolaansho ama qur-aankao dhan sifaatka ku soo arooray axaadiista nebiga sal ly slam baa laba qaybood ah sifaad waxaa la yidhahdaa asifaat almanfiya la yidhahdaa waa sifaad ilaahay loo diido qaar culimada ka mid a ah waxay yidhahdaan asifaat salbiya iyadana waa la yidhahdaa salbi iyo yani manfiya waa isku macno waa sifaad uun loo diido alla subxana wa tacaala maxaa yeelay waa meel kaga dhac iyo naqsi bay faa'iideynayaan sifaadku qaarna waa sifaadka la yidhahdo asifaat almuhbata waa sifaad la sugayo ilaahay loo sugayo subxana wa tacala maala hadda aayaddan soo marnay alla subxaana wa tacaala wuxuu iska anfiyey sifo kasta oo naqsi keeni karta waxaa ka mid a maalan yani sida suurat alikhlaas inoogu imaan doonto alle ilmo wuu isku anfiyey wuxuu isu diiday alla subxana wa tacaala sifada ah inuu kuf iyo cid u dhiganta yeesho waa iska anfiyey wuxuu isu diiday maalan hurdo inuu seexdo wuxuu isu diiday alla subxaana wa tacaala inuu lulma qabato wuxuu isu diiday alla subxaana wa tacala waxaa la yidhaahdo geeri iyo dhimasho inay ku timaado sifaadkiisaa laga fahmay marka sifaatkaasoo dhan waa sifaat manfiya waa sifaatu naqsi oo alla loo diidayo subxana wa tacala saas macnaha yacni ma dhalin lama dhalin cidina lamid ma aha cidina la wax lama wadaagto cidina macnaha saas waay ma seexdo hurda ma qabato naqsi kuma yimaado waa sifaad loo diidaya wey waa wixii naqsi ah waa wixii dhimanaan ah qaarna waa loo sugayaayo waa sifaatulkamaal cilmi buu leeyahay xayaat iyo nolol kaamiluu leeyahay basar iyo arag kaamiluu leeyahay maqal kaamiluu leeyahay ilaa akhiri sifaadna waa kuwa loo sugayo waa marka wixii isagu isu diidayna diid wixii isagu uu sheegto sugayna in la sugaa la rabaa labadaasay sifaatku u qaybsamaan asifaat almanfiya waasifaat almuhbata saas way macanaha waqad jamaca alla uu kulmiyey fii maa wasafa waxa uu tilmaamay dhexdiisa wasama uu ku magacaabay bihi isaga nafsahu naftiisa uu ku magacaabay wuxuu dhexdiisa ku kulmiyey sifaadkiisiiy asmaada uu sheegtay bayna nafyi diiddo qaar uu isu diidayo walihbaati iyo qaar uu isu sugayo ayuu rabbi ku kulmiyey subxana wa tacaala marka wixii uu isu sugayna waa in loo sugo wixii uu alla subxaana wa tacaala uu isu diidayna waa in loo diido asmaada alla subxana wa tacaala wax la tirakoobi kara maa aad bay u badan yihiin ayib falaa cuduula marka falaa cuduula leexasho liahlisunnati ahlusunnaha ahlusunnati waljamaaca ahlu sunno iyo jamaaca leexasho uma sugnaanin camaa shay ay ka leexdaan jaa'a ay la yimaadeen bihi isaga almursaluuna kuwii lasoo diray maadaama aan caqiidadii ahlusunna waljamaaca qeexaynay ahlusunna waaljamaaca dadka la yidhaahdo leexasho male ay ka leexdaan wixii ay la yimaadeen rusushu maxaa yeelay ayagu falsafo iyo caqli iyo waxay ila tahay iyo waxaa ila quman iyo ma geliyaan wixii xagga rususha xagga alle ka yimaada rusushu keenaan ee waxa weeyaan waxay yidhaahdaan samicna wa atacna saas macanaa waan maqallay warka alle xaggii ka yimid wuxuu sheegtay maqallay waana yeelay dawrkoodu waa intaa iyo inay raacaan wey macnaa dadkii rusushiibaa sa ahaa dadka atbaacda rususha raacaya ahlusunna waljamaacuna dariiqooda waa intaama macnaha ayib falaa cuduula leexasho uma sugnaanin falaa cuduula leexasho liahli sunnati sunnada dadkeeda waljamaacati iyo wadajirka dadkooda dadka wadajirka iyo sunnada nebiga raacitaankeeda ku tilmaaman leexasho uma sugnaanin camaa shay ay ka leexdaan jaa ay la yimaadeen bihi isaga almursaluuna kuwii lasoo diray maalan kutubta kutubta ashaacirada waxaa ku yaalla allah subxaanah wa tacaala in aad tidhaahdo ayna allah ayna allah inaad tidhaahdo waxay yidhaahdaan waa jariimo ayna allah haddaad tidhahdo waa khalad alle xaggee jiraa rasuulkana sal lla alay slam waxaa ka sugan xadiiska saxiixulbukhaari ku soo arooray gabadh yaroo addoon ah buu nabigu ku yidhi sal lla alay wasalam saxaabiyad ahayd ayna allah buu nabigu ku yuri sal ly slm isagaaba yidhiba ayna allah allah xaggee jiraa markaasaa waxay tidhi fi samaa kor buu jira qiriddaa ay qirtay allah inuu kor jiro buu nebigu uga markhaati kacay inay mu'mino tahay actiqha fa inahaa mu'mina buu nabigu uri sal ly slm mar hadday qirtay allah inuu kor jiro aniguna aan rasuul alla ahay waa mu'minad ee xoree buu nabigu ku yuri sal ly slm ayna allah nebi maxamed baa yidhi sal ly waslam ashaaciraduna waxay yidhahdeen ayna allah haddii la yidhahdo waa dembi lama odhan karo ayib dawrkeennu inagu muxuu yahay ma ashaaciraan raacaynaa mise nebigaan raacaynaa sal alay slam yani ahlu sunna waljamaca haddaad tahay ashaacira raaci maysid nebi maxamed baad raacay sal alay waslam maxaa ashaaciro kaa galay saxaaduhu ashaaciro ma ahayn ashaaciradu goortay yimaadeen u madhabkan soomaalida lagu wareeriyey ashaaciradu waxay yimaadeen qarnigii saddexaad wixii ka dambeeyay bay yimaadeen nebi maxamed sal lla lay slam iyo saxaabadiisu ashcariyiin ma ahayn taabiciyiintii ashcariyiin ma ahayn imaamu shaafici iyo maalik iyo abu xaniifi iyo ashcariyiin ma ahayn bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo fuqahadii iyo ashaaciro ma ahayn abu muuse al oo ninka madhabka lahaa ah asalkiisu wuxuu aha muctazili buu ahaa abu calilin jubbaai nin la yidhaahdo oo muctazili ah buu arday u ahaa caqiidat lictizaal buu markiisii hore ku koray wuu ka tegey madhab u dhexeeya ashaacirada iyo muctasilada caqiidadooda kullaabiye la yidhaahdo buu galay haddana darajadii ugu xigtay kullaabiyadii ashcariyadii waa isku dhowyihin wuxuu galay haddana qaatay madhabka ashcariga ah waa ictisaalkiiyo wax yar la yaro khafiifiyey oo sifaadka qaarna la diido qaarna la ogolaado iyagoo caqliga lagu miisaamayo abu muusa alashcari madhabkii ashcarigaha isagu uu aasaasay kumuuna sugnaanin haddana wuu ka noqday xaggee buu ku noqday madhabu ahlusunna waljamaaca buu ku geeriyooday aakhira xayaatii oo uu qaatay wuxuuna ka alifay kutub far badan oo maalan waxaa ka mid a kitaabkiisa alibaana fii usuuli diyaana waa kitaab yaallo wey waxaa ka mid a maalan maqaalaat lislaamiyiin kitaabkiisa isagana kitaab saddexaad baa jira isagana uu ka alifay marka waa kutubtiisii dambe wey oo uu ku caddaynayo inuu madhabkiisu kaa yahay kii horena uu ka noqday qolyahan marka masaakiinta ashcariya nahay leh waxay ku dhegan yihiin madhabkii abu muusa alashcari uu ka noqday ashcariyiinna waa nahay bay leeyihin waxaa la mid ah abuu muusa alashcari rag badan oo ka mid ahaa fuxuulu lmadhabi alashcari oo iyaguna ka laabtay baa jira fakhruraazi baa ka mid a ah. waxaa ka mid a ah alimaamu alghazaali sida la sheego waxaa ka mid a ah abubakr albaaqilaani baa ka mid a rag aada u fara badan baa ka laabtay madhabka ashcariga markay ogaadeen inuu yahay wax khilaafsan sunnada iyo xadiiska nabiga sal lay slm xadiidka jaariyadu saxiix muslimku ku yaallaa saxiixbuhaari kuma yaala ayib sax marka ujeeddadu waxa weeyaan ruuxa muslimka ah haddii la yidhaahdo ilaahay baa saas yidhi rasuulkiisaa saas yidhi waa in aada aqbasho ah, sheekh hebel baa saa qabay war meesha yaalla ma ah ayib fainahu siraatu lmustaqiim fainahu jidkaa isaga ah ee rusushu la yimaadeen huwa siraatu isaga ayaa jidka ah almustaqiimu oo toosan siraadu siraaduladiina kuwii jidkoodii weeye ancama allaahu ilaahay uu nimceeyey calayhim dushooda oo min annebiyiina nebiyada ah waasidiiqiina ah waashuhadaa'i wasaalixiina macnaheed waxa weeye jidkaa ay rusushu la yimaadeen baa jidka toosan ilaahay jannadiisa ku gaadhsiinaya waana kuwii ilaahay uu nimceeyey jidkooda yayyihiin kuwaasi waa nebiyadii waa sidiiqiinta sidiiqiinta waxaa la yidhahdaa waa dadka iimaanka ka gaadhay darajo ku xigta midda ambiyada iyo rususha sidiiqiin waa darajo sare we alla subxana wa tacala maalan wuxuu ku tilmaamay maryam nebi ciise hooyadii wa ummuhu sidiiqa soo ma nabiguna sal lla alay slam wuxuu u bixiyey abubakr kaana sidiiqa hadihi اlumma saas wey macnaha marka sidiiqu waa darajada ambiyada iyo rasusha ku xigta wey macnaha shuhadada waa dadkii macnaha waxa weeyaan goobaha dagaalka jihaadka dadka lagu laayo wey saalixiintu waa dadka wan wanaagsan ee akhyaarta ah ee rabbi subxaana wa tacaala jidkiisa ku toosan dadkaasi jidkay mareen wuxuu ahaa in rusushu waxay la yimaadeen si duuduuban loo qaato la raaco aan yacni la diidin wax la diidiya wax la ogolaado aan loo qaybinin caqli iyo fikrad aan lala gelin siday u keeneen in loo qaato way macnaha waqad dakhala waxaa galay buu sheekhu yidhi fii hadihi ljumlati jumlada aan soo sheegnay waxaa galay maa wasafa allaahu wuxuu ilaahay ku tilmaamay bihi isaga nafsahu naftiisa uu ku tilmaamay fii suurati likhlaasi suuratu likhlaas dhexdeeda allatii suuraddaasoo tacdiilu u dhiganta thulutha alqur'aani qur-aanka saddex meelood meel ka mid a sifaadkaa aan nidhi ilaahay baa sheegtay rusushaana na soo gaadhsiisay in la rumeeyana waa waajib waxaa ka mida kuwa ku soo arooray suurat likhlaas oo ah macnaha qul wallahu axad suuradda la yidhahda suuratu qulwalla midaan naqano suuratu likhlaas baa la yidhahda suuraddaasoo qur-aanka saddex meelood markii loo dhiga meel ka mid ah thuluthulqur-aan buu nabiga ku tilmaamay sal ly slam thuluthulqur-aan bay u dhigantaa waa xadiis nebiga ka sugan macnaha laga wadana sida yani waxa weeyaan shekhulislaam ibnu taymiya ay rajaxayaan waxa weeye mufasiriin badanna ay ku tageen qur-aanku saddex mawduuc oo muhima saddex qodob oo muhima buu qur-aanku ka hadlaa qodobka koowaad waa amarka iyo nahyiga oo axkaamta shareecadu ka timaado saa yeela saana ha yeelina waxaase xalaal buu idin yahy waxaana xaaraan buu idin yahy idinka yahay qodobka labaad waa qisaska qisooyinka ummadihii hore iyo dhacdooyinkii hore iyo laga warramayo qodobka saddexaad waa tawxiidka saddexdaa tiir ama saddexdaa qodob oo qur-aanku ka hadlo mid ka miday suuratulkhlaas ka hadashaa soo maa oo ah tawxiidka saasay marka ku tahay qur-aanka saddex meelood meel ka mida saasay ku tahay maxaa yeele macnayaashii qur-aanku ka hadlayey oo saddex ahaa mid ka miday iyo suuraddu iyadu si khaasa ayay uga hadlaysaa macnaha ayb xayu meesha wahiya iyadu yani fii suurati ikhlaas alatii suuradaasoo tacdiil dhiganta ulutha alqur'aani bay u dhigantaa xayu yaquulu meeshuu alla leeyahay subxaana wa tacaala qul huwa allahu axad waata suuraddii allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad qul waxaa tidhahdaa nebigow allaahu alle huwa alle huwa isagu allaahu alle axadun keligii wey axadun mid waaye mid wey allaahu alle assamadu waa sayidka loo qasto sayidka sayidnimadiisu dhammaystirantah ee loo qasto waa lam yelid muusan dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yakun muusan ahaanin lahu isaga kufu'an mid kuf uu u yahay axadun ruuxna ama kufu'an mid uu u dhigmo axadun ruuxna axadna ma ahaanin mid u dhigma alla subxana wa tacaala aayaddu marka u fiirso kulligeed waa wada tawxiid allaahu axad waa mid maxaa laga wadaa wuxuu mid ku yahay allah subxaana wa tacaala daatadiisa mid buu ku yahay laba ma aha sifaadkiisana mid buu ku yahayoo lalama wadaago afcaashiisana mid buu ku yahayoo iyagana lalama wadaago abuurka khalqiga maamulka khalqiga yacni waxa weeyaan mid buu ku yahay oo lalama wadaago axad waxaaso dhan baa soo gelay wax kastoo alle uu subxaana wa tacaala khasaa'istiisa ka mid a gooni buu leeyahay axad wey alla subxana wa tacala samadka waxaa laga wadaa sida cabdullahi ibnu cabbaas iyo ay ku fasirayaan allaahu samad macnaha waxa weye waa sayid sayidnimadiisu dhammaystiran tahay loo baahan yahay isaga laakiin isagu addoommadiisa ka maarmooyo wax kastoo isaga ka soo hadhay kama maarmaan laakiin isagu uma baahna addoommadiisa isagaa lagu tiirsan yahay laakiin isagu wuu ka maarmaa maxaa yeelay isagu waa kaamil wix kastoo isaga ka soo hadhayna waa naaqis waa dhiman yahay saas way macnaha allahu samad intaasi marka waa sifaad ilaahay loo sugayo asifaat athubuutiya waay oo la sugayo waay waxaa lagu xijiyey asifaat almanfiya sifaatka ilaahay loo diidayay ee cuncunka oo ah lam yelid lama dhalin ma dhalindhe maxaa yeele dhalitaanku waa sifatu naqsin laakiin alla marka loo fiiriya sifatu naqsin tahay bini aadamka marka loo fiiriya waa sifatu kamaal maxaale ibni aadamka midka dhala iyo midkaan dhalin kee fiican keebaa macnaha waxa weeye agtooda kaamilka ah midka dhala ma dhalayska macnaha waxa weye maaratay agtooda liidan soo maa laakiin bini aadamka marka la fiiriyay sifatulkamaal dhexdooda ka tahay laakiin rabbi marka loo fiiriya subxaana wa tacaala dhaliddu waa sifatu naqsin maxaa yeele waxaa loo dhalaa baahi dhalitaankuna intaasoo waxbay wadataa oo liita saas daraaddeed ilaahi subxana wa tacaala sifatu naqsi bay u taha laguma tilmaami karo walam yuulad lamana dhalin maxaa yeelay jiritaankiisa alleh waa waa azali meeluu ka soo bilowda male cid la dhalayna waqti uu bilowdaa jira waa la dhalay ninkii yidhahda macnaa waxa weeyaan yani isagoon jirin baa la keenay way maanaa taasina iyadana walam yuulad waxaa lagu radinayaa lam yelidaas yani carabta waa lagu radinaya oo waxay yidhahdeen malaa'igtu waa gabdhihii ilaahay qur-aanku midduu aada uga hadlaba waxaa kaloo lagu radinayaa qoladan christiyaanka nasaarada ayagana waa lagu radinaya waxay yidhahdeen ciise waa wiil ilaah taa macnaheedu waxa weye allah dhalay wey saas daraaddeed buu qur-aanku markuu la doodayo oo aaway xaasku ka dhalay waa su-aal soo maa macnaheeda ilmuu dhalay haddaad tidhaahdaan naagna wuu leeyahay dhaha markaa naag u qalanta waa inaad sheegtaan oo tidhaahdaan midaasaa u qalanto kufkiisa saas daraaddeed maxaa laga dambaysiiyey walam yakun lahu kufuwan axad addoonkeebaa ilaahay kuf u ah subxaana wa tacaala saas macnaha marka waa jariima lam yattakhid saaxibatan walaa waladan xaas iyo ilmo toona ilahay ma yeelana subxaana wa tacaala saas macnaha ayib walam yakun muusan ahanin lahu ilaahay kufu'an mid uu u dhigma axadun ruuxna lam yakun muusanan axadun ruuxna kufuan mid u dhigma lahu alla mid u dhigma muusan ahaanin oo xagga sifaadkiisa xagga daatadiisa xagga afcaashiisa cidna uguma dhiganto alla subxana wa tacaala yani makhluuqiisa ka mid marka sifaadka ay aayad suuraddu tilmaamayso oo dhan waa kuwii aan soo sheegno in la rumeeyo ay waajibka tahay bay ka mid tahay ayib halkan laga bilaabo sheekhu wuxuu gelayaa aayaadkii wuxuu isku xijin doonaa ka hadlayay alla sifaadku isku tilmaamay lan hadda qaacidaan soo dejinay soo ma qaacidadan soo dejinay waxay tahay sifo walbo ilaahay sheegto siduu u sheegtaa loogu daayo dayib sifaadkuu sheegtay nooga wax nooga sheeg baa marka imaanaysa qur-aankiibuu marka inoo keenay si laynoo yidhahdo sifadaa aayaddaasay ku jirtaa sifadaas aayaddaasay ku jirtaa sifadaas aayaddaasay ku jirtaa qur-aankiibuu marka sheekhu inoo tirinaya aayado ka mida oo ay ku soo arooreen sifaadka rabbi subxana wa tacaala dayib wamaa wasafa wixii uu ku tilmaamay xaggii horey ku xidhan tahay jumlada aan soo sheegnay waxaa galay sifooyinka ku soo arooray likhlaas waxaa kaloo iyadana galay wamaa wasafa wixii uu ku tilmaamay bihi isaga nafsahu naftiisa uu ku tilmaamay fii acdami aayatin aayadta ugu weyn dhexdeeda oo fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa ahaatay xayu yaquulu meeshuu alla leeyahy subxana wa tacaala allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum iyadana qur-aanka aayadihiisa aayadda ugu weyn sifaadka ku soo arooray iyaguna waa kuwa aan soo sheegnay bay gelayaanoo ha la rumeeya la yidhi macnaha sidii ilahay u sheegtaa loo rumeeyo ayb acdamu aayatin fi lqur'aan waa aayat lkursiga waay rasuulkaa sheegay sal ly slam xadiidka saxiix muslimka min xadiidi ubay bni kacab ayaa nabiga sal lay slam ubay wuxuu weydiiyey ayu aayatin fi kitaab illahi acdam buu ku yidhi nebi allow aayadaha qur-aanka tee ugu weyn kitaabka aayadihiisa midda ugu weyn tee waay markaasuu nebigu wuxuu yihi sal lay slam ma nabigaa weydiiyey sal ly slam nabigaa weydiiye oo ku yidhi ubayow ma taqaanaa aayadda ugu weyn qur-aanka markaasuu ubay wuxuu yidhi waa aayatul kursiga nabigu waa u qiray salawaatu rabbi wasalaamu aleyh saas man acdamu suuratin fi lqur'aanna tee weye ya suurat lfaatixa suuradda qur-aanka ugu weyn waa suurat lfaatixa aayadda qur-aanka ugu weynna waa aayatul kursiga saas maana aayatul kursiga marka waxay u noqotay acdamu aayatin fi lqur'aan ayada oo dhan waxay ka hadlaysaa ilaahay sifaatkiisa subxana wa tacala iyo waxyaalaha khasaa'ista iyo goonida u ah allaahu alle laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye taasi horta waa cibaadadii addoommadu ay samaynayeen isaga keligii baale sifatululuuhiyana way ku jirtaa huwa isagu ayaa alxayu midda nolosha midka nolosha kaamilkaa ah nolosha kaamilka isagaa iskale alxayu waxay faa'iideynaysaa waa magac maciyadiisa ka mid a waxayna faa'iideynaysaa sifada la yidhaahdo sifatu alxayaa sifada nolosha weliba noloshiisu sida sifaadkiisa kaleba ay uga gedisan yihiin kuwa addoommada waa nolol aan dhammaad lahayn meelay ka soo bilaabatayna ayna jirin marka waa xayaad kaamila waa nolol aan naqsi ku imaanin cudur kuma yimaado oo dhimanaansha kuma yimaado laakiin makhluuq isaga kasoo hadhay oo dhan noloshoodu dhimanaan bay leedahay meel un ka dhimantaha macnaa alxayu nolosha kaamilka mid kale waay alqayuumu oo goonida u taagan qayuumku saddex macnoba waa soo gelayaan qayuum waa mid keligii gooni u taagan oo aan cidna ku tiirsanayn jiritaankiisa wuxuu ku tiirsan yahay ma jiro laakiin wax kastoo isaga ka soo hadhay oo makhluuqa isagay ku tiirsan yihin ma jiri karaan isaga la-aantii saas macnaha isagu laakiin cidna kuma tiirsana waa qayuum waxaa kaloo soo gelaya alqayuum isaga ayaa istaajiyey wax kastoo isaga ka soo hadhay alqayuum waxaa kaloo macnaha saddexaad uu yahay wuxuu u taagan yahay maamulka makhluuqana keligii baa u taagan saas macnaha marna rabbi ma gabayo subxana wa tacaala maalin walba xilli walba wuxuu u taagan yahay maamulka iyo kala daberidda makhluuqana isagaa alla u taagan subxana wa tacala alqayuum macnahaasay faa'idaynaysa axaadiis baa ku soo aroortay ismu llahi alacdam in uu yacni alxayu alqayuum inuu yahay magaca weyn ee ilaahay subxana wa tacala haddii wax lagu weydiisto uu ka aqbalayo alxayu alqayuum inuu yahay axaadiis baa kuso aroortay huwa alxayu alqayuumu labadaas sifa markii loo sugay ama sifaadkaa loo sugay baa kuwii xuxmaa loo diiday waxaa lihi laa ta'khuduhu ma qabato alla subxaana wa tacaala sinatun lulmo walaa nawmun iyo hurdo toona sinada waxaa la yidhahdaa waa lulmada ka horeysa hurdada seexashada hurdada ka horeysa ay lulmada ka horraysaa la yidhahda marka lulmo ma qabato hurdana kuma dhacdo taas macnaheedu waxa weeyaan haddii lulma ay ku imaanayso ama hurda qabanayso dee qayuumba ma aha marmar buu ileen macnaha waxa weye ka tegayaa soo maha yacni taasi waxaa ka dhalanlay inuu marmar macnaha waxa weye kaba tago maamulkiiba marka ka tegaya waa sida hadda maalan madaxweynahoo kaleeto markuu seexdo yaa dawladdii u maamulaya waa ka maqan yahay soo ma marka qayuumiyadiisa iyo xayaadka iyo noloshiisa dhammaystirnaanteeda waxaa ka mid a inaysan hurda ku imaanin lulmana aynan ku imaanin alla subxana wa tacala saas way lahu waxaa u sugnaaday alla subxaana wa tacaala maa fi samaawaati ciraryaalka waxa dhexdooda iyo wamaa fil ardi dhulalyaalka waxa dhexdooda tanna waxay tilmaamaysaa intaasi mulkigiisa iyo boqortooyadiisu sida ay u buuxdo oo iyana u dhimanayn dhulka iyo cirka iyo waxa ku dhex nooli isaga ayaa iska leh isagaana maamula inay dhammaystiran tahay mulkiyadiisaa la sii caddeeye waxaa la layidhi man kee wey daakaasi alladii kaasoo yashfacu shafaaco qaadayo ergeynaya cindahu agtiisa yaa ergayn kara ilaa biidnii isaga idankiisa mooyaane yaa ku dhiiran kara isagoon loo idmin intuu iska tago inuu cid kale ilaahay ula hadlo ergada saasaa la yidhahdaa ergada macnaha shafaacada waxaa la yidhahdaa inaad ruux kale codsigiisa ama baahidiisa sii qaaddo oo aad ugu geyso cidduu wax uga baahnaa erga shafaaca la yidhahdaa waa ergada marka yaa ku dhiiran kara oo macnaha waxa weeye awood u leh isagoon loo idminoo kaalay la dhihin shafaaco qaad yaa shafaaco qaadigo kaga ku dhiiran kara ma jiro wey macnaa walaa rusushaan ku dhiiran karin walaa malaa'igtaan ku dhiiran karin awliyada iyagaa iska badaaba xaggay joogtaa awliyo saas way macnaha marka lagu ilaahay uu addoonku uu shafaaco qaadayo waala shafaaca shafaacada waa jirtaa laakiin waa markuu ilaahay u idmo yidhaahdo kaale shafeeco qaad hebelna u shafeeco qaad ka loo shafaaco qaadayana waa in ilaahay ka raalli noqdo subxana wa tacala laakiin shafaacadan adduunka lagu qaybinayo ee rag hadda maantaba ay sii qaybinayaan ay leeyihin anaa kuu shafaaco qaadi doonaa cabsanin igu talagal midda la diidanya waa middaas midda rag hadda maanta sii qaybinahayaan oo dadka usii qaybinaya waa taasaan la diidan yahay macnaha laakiin shafaacada waa jirtaa rusushaa shafaaco qaadi rasuulkeena ugu horreeyay salawatu rabbi wasalaamu caleyh miduu khaasaa ah jirta isaga yani waxa weeyaan awliyadaa shafaaco qaadi dadka saalixiintabaa shafaaco qaadi mu'miniinta shafaaco qaadi yani malaa'igtaa shafaaco qaadi allah subxana wa tacaala mid isaga uu gooniyaa jirta laakiin waxaa kulligeed ilahay baa iskale subxana wa tacala qul lilaahi shafaacatu jamiican kulligeed allah iskale subxana wa tacala ayb intaasina waxa weeyaan waa awooddiisu say ilaahay u buuxdo subxana wa tacaala waa la sii wado waxaa la yidhi yaclamu wuxuu ogyahay alle maa bayna aydiihim waxa hortooda ah iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda waxa hortooda ah oo mustaqbalka soo socda wamaa khalfahum iyo waxa gadaashooda oo wakhtigay soo dhaafeen ah waxay soo dhaafeen iyo waxa kusoo socdaba ilahay waa ogyahay subxana wa tacaala taana waxaa lagu sheegay sifatu lcilmi a ilahay sifaadkiisa waxaa ka mid a inuu wax walba og yahay oo la socdo ma jiro cilmigiisa wax ka hoos bixi karana ma jiro si kasta ha u yaraado wax walba meeshiisuu kula socdaa laakiin addoommadu cilmiga waxay ka koobi karaan uun intuu isagu doono u sheego intuu isagu uu doono unbuu yacni isagu damco unbay ka ogaan karaan wuxuusan isagu ugu talagelin kama ogaan karaan wax yar buu uga furi inta uu uga furayna waa inuu isagu ku talagalay waay hadda maalan yaani adduunka teknolojiyadan horumarkan adduunku samaynayo maalinba wax cusub uu ikhtiraacanayo yani waxa combyuutarkii satellaytkii fulaankii telefoonadii idaacaddii ma waxaan jirin bay keeneen nimankani waxaan jirin miyay adduunka kusoo biireen waxbay abuureen waxba mayna abuurin laakiin sir qarsoonayd oo ilaahay cilmigiisa ka mid a wax looga furay saas maanaa xoogaa baa looga furay inta qarsoon baa badan wax jiray oo rabbi subxaana wa tacaala uu ogaa baa wax laga ogeysiiyey walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi ilaa bima shaa ama cilmi diineed ha noqdo ama cilmi adduunye ha noqdo intuu rabbi doono subxana wa tacala unbay ka ogaanayaan unbay macnaha laga ogeysiinayaan manaa ayib wasica wuu wuu qaaday wasica wuu u waasac noqday kursiyuhu alla kursigiisu assamaawaati ciraryaalka iyo waalardi dhulkaba kursigu waa ilaahay makhluuqaadkiisa mid ka mid ah ibnu cabbaas waxaa ka sugan inuu yidhi waa mawdicu alqadamayn labada lugood meeshooda buu kursigu yaallaa baa iyuu tilmaamay cabdullahi bn cabaas oo ka sugan marka kursigu nebigu wuxuu noo sheegay sal lla alay waslam horta sida ka muuqata samaawaadka iyo dhulalkaba aayaddu waxay sheegaysaa inuu ka weyn yahay kursigu kursiga weynankaa leh waxaa ka sii weyn carshiga xadiis buu nebigu ku tilmaamay sal lla alay waslam yacni samaawaadka iyo dhulalku kursiga marka la saaro waxay noqonayaan sidii xalqa yar wax yaroo saa u wareegsan oo dhul bahgooyaa oo aad u weyn la dhex dhigay qiyaas intaa la eg bay noqonayaan samaawaadka iyo dhulalkan iyo waxna dayib markii kursiga intaa la eg carshiga markii isagana la dhex dhigo wuxuu noqonayaa xalqa yar oo dhul aad u weyn oo bannaan oo bahgooyaa la dhex dhigay carshigaa marka intaasoo gor ka weyn kursiga ka weyn allaha marka subxaana wa tacaala carshiga iyo kursiga intaa la eg abuuray isagu intee laegyaa marka miyaa la qiyaasi karaa waa cadama aynan cuquushu tasawuri karin saas daraaddeed ba alla subxaana wa tacaala laa tudrikuhu alabsaaru wa huwa yudriku alabsaara wa huwa alatiifu alkhabiir lama ixaadayn karo oo rabbi subxaana wa tacaala wax la ixaadayn karoo la ware ishu ay wada qaban karto ma ah lanna waa weynanka rabbi subxaanah wa tacaala wax la tilmaamay kara xataa maa laakiin makhluuqaadkiisa qaar ka mida weynankooda marka laguu sheego ayaad garan kartaa rabbi subxana wa tacala weynanka u leh aad buu u wenya rabbi subxana wa tacala wasica kursiyuhu asamaawaati waalarda walaa ya-uuduhu ma cuslaynayo alle xifduhumaa ilaalintoodu la ilaaliyo xagee dhulka iyo samaawaadka inuu ilaaliyo rabbi subxaana wa tacaala kuma cusla wa huwa isagu alcaliyu waa midka sarreeya alcadiimi oo weyn wuu cala sarreeyaa oo daatadiisu carshiga ka sarraysaa waa kow wuxuu wuu sarreeyaa oo culuwulqadri buu leeyahayoo sifo kasta oo kamaala isagaa iskale qadarkiisu waa sarreeyaa culuwulqahrina wuu leeyahayoo addoommadiisa rabbi subxaana wa tacaala waa ka awood badanyoo qaaw siduu doonu u marsiiya alla subxana wa tacaala intaba yacni caligaas soo gelisa yacni culuwu daat iyo culuwu lqadri iyo culuwu lqahri intaba way soo gelayaan ayb wahuwa alcaliyu alcadiimu midka weyn wey alla subxana wa tacaala weynankiisana waxbaynu kasoo aragno carshiga iyo kursiga iyo marka la tilmaamo ayaad macnaha wax wey rabbi cadamadiisa subxana wa tacaala ka intaa abuuray maxaad u malaynaysaa isaga wey maana wa qowluhu alla odhaahdiisuna way gashay qaacidadii aan soo sheegnayba iyaduna gelaysaa subxaanahu uu yidhi nasahnaantiise uu yidhi huwa alwalu waalaakhiru waaldaahiru waalbaatinu wahuwa bikulli shayin caliim waa sifaadkii alla subxana wa tacala Ah, aayadda suurat lkursi aayatulkursiga sifaad badan baan kusoo marnay soo ma yani sifat lculuwi sifat lcadama yani waxa weye sifat lmulki awoodda inuu leeyahay sifat lcilmi yani maalan waxa wey marata waa soo marnay sifat lxayaa kulli asmaadaan soo sheegnay bay ka laazimaysa wahuwa wa qowluu ilaahay odhahdiisa uu yidhi subxaanahu huwa alwalu alla subxaanah wa waa kii horreeyey ka horreeyo weyn laga horrayn waalaakhiru ka ugu dambeeyo weeye oon laga dambaynin waaddaahiru midka sarreeyo wey waalbaatilu midka sokeeyo wey wa huwa isaguna bikulli shayin wax walba caliimun kii ogsoon waay aayaddan rasuulkaa fasiray sal lla lay slam waxaa ka mid ahaa hadalladii nabigu sal lla lay slam ka sugan allaahuma anta alwalu falaysa qablaka shay adaa ugu horreeyey oo lagaama horreynin adigaa horreeyey ugu horreeya dhihin adaa horreeyey oo wax kaa horreeyey uusan jirin saas way macnaa maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala horrayntiisu meelay ka soo bilaabata ma laha laakiin makhluuqaadku mid walba xilli uu soo bilowday iyo meeluu ka soo bilowday baa jirta saas anta alawalu falaysa qablaka shay saabe macnaa wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay buu nabi uri sal lla alay slam adaa aakhir oo dambeeya oo cidina ayna kaa dambayn doonin taana waxay tilmaamaysaa jiritaanka alle subxaanah wa tacaala inuusan dhammaad lahayn bilowgii siuusan bilowba u lahayn yuusan dhammaadna u lahayn ayib wa anta adaahiru falaysa fawqaka shay adaa midka sarreeya oo wax kaa sarreeya ma jiro makhluuqaadka alle subxaana wa tacaala wax rabbi ka sarreeya ma jiro carshigaa makhluuqaadka ugu sarreeya carshigu wuxuu yacni waxa weeyaan rabbi baa kasii sarreeya carshiga carshiga marka rabbi markuu ka sarreeyo makhluuqiisa wax ka sarreeya rabbi ma jiro subxana wa tacala wax makhluuqoo rabbi ka sarreeya ma jiro marka anta aldaahiru falaysa fawqaka shayun saas wey wa anta albaatinu falaysa duunaka shay adiga ayaa baatin ahoo wax kaa sokeeya ma jiro falaysa duunaka shay macnaha waxaa laga wadaa baatinka adiga ayaa adoonka addoonkaaga u dhow oo cidina ayna kaaga sokaynin oo macnaheedu waxa weeyaan waa xagga cilmiga ka warhaynta la socoshada aragtida maqalka ninna kaagama sokeeyo maxaa yeelay addoonka adiga oo garab taaganoo halkan fadhiya waxa uu naftiisu ku sheekaysanayso ma maqlaysi laakiin rabbigii abuuray baa la socda soo ma saas maanaa baatinka saasaa laga wadaa baatinku bimacnaa qariib oo kalay u dhowda adaa addoonka ugu dhow oo cidina ayna kaa xigin wey maanaa wa huwa alle bikulli shayin wax walba caliimunkii ogsan wey taana waxay tilmaamaysaa sifatu lcilmi wa qowluhu ilaahay odhaahdiisa subxaanahu uu yidhi watawakkal tala saaro cala alxayi midka nolosha kaamilka a leh ee nolaha alladii midkaasoo laa yamuutu aan dhimanaynin a yaani ilaahay subxaana wa tacaala yani inuusan dhammaad lahayn noloshiisu bay macnaha ku tusayaan laakiin makhluuqa intooda kale noloshoodu dhammaad bay leedahay wax kastoo ilahay ka soo hadhay subxana wa tacala dhimashuu leeyahy geeri waa maraya saas maana saas daraaddeed buu nabigu sal lla alay slam yani waa kii xadiiska saxiixa lah markii malakulmowtka markuu makhluuqaadkii soo dhammeeyo baa isaga la keenayaa sidii isagoo wan u ego malakulmowt yaanu dhanayna ha mawtki mawtki markaasaa yani la biraynaya marka cid aan geeri maraynin oon alla ahayn ama geeri ayna ka suuroobin oon alla ahayn ma jiro subxana wa tacala saasay macanaha nolol kasta oon ta alla ahayn bilowna way leedahay dhammaadna waa leedahay ama dhammaad waa ka suuroobaa lakin ta rabbi subxana wa tacaala maya watawakl cala alxayi aladi laa yamuut macnaheedu saas wey maana waljinu allahu laa yamuutu waljinu walinsu yamuutuuna ba xadiiska nebigu sal ly slm alla ma dhinto laakiin insi iyo jinni waa dhimanayaan wa qowluhu ilahay odhahdiisas taana waxaa inoogu waxayn yani yani ka helay laba sifo oo midna ilaahay loo sugayo midna loo diidayo midda loo sugayo waa sifatu lxayaa midda laga anfinayo loo diidanayo waa sifatu lmowt geerida wey maanaa ayb wa qowluhu ilahay odhaahdiisa uu yidhi wa huwa alcaliimu alla waa midka yacni caliimka ah alxakiimu oo haddana xakiimka ah caliim iyo xakiim waa laba magacoo alla leeyahy subxana wa tacaala laba sifaa ka dhalanayso sifatu lcilmi waan soo marnay xakiimna magacaasi wuxuu faa'iideynayaa lxikma xikmaddu waxa weeyaan shay walba meeshii uu lahaa la dhigo wax kastoo uu samaynayo wuxuu ku hadlayo wuxuu sharciyeynayo wuxuu jidaynayo ciyaar ciyaar iyo bilaash kagama yimaadaan wax walba xikmad buu kusoo fulaa wax walboo xikmad kusoo fulana booskuu lahaa buu dhigaa meeshii uu u qalmay ee uu lahaa buu dhigaa saas daraaddeed ba wadaadadu waxay dhahaan soomalidu waxay dhihi jireen alxakiimu waa midka yacni sarmaseegto aan lahayn bay dhahaan sarmaseegto sarmaseegto macnaha waxay dhahaan jabaadiyaha markii ninkuu geedka goynayo geedka markuu gudunta ku goynayo meel baa jirta guduntu marka ugu horreysa ay ku dhacdo dhinka marka geedka goyn yaqaana halkii mar meeshii ugu horreysay guduntu ay ku dhacday buu yacani ku dabawadaa oo lama seego laakiin ninkan gud geedka goyn aqoonin marna meel buu kaga dhuftaa marna kor buu kaga dhuftaa marna hoos buu kaga dhuftaa macnaheedu waxa weeyaan meeshuu wax la rabay rabbi subxaana wa tacaala lama seego xakiimku waa saas meeshuu wax la rabay lama seego shay walba meeshii uu lahaabuu rabbi dhigaa subxana wa tacala waa tilmaan addoommadu ayna lahayn adiga waxbaad damay damcaysaa wixii aad rabtay maadaama cilmigaagu naaqis yahay tabartaaduna ay naaqis tahay waxaa laga yaabaa inaad ka sokor dhigto meeshii uu lahaa ama ka shisha mariso saas way maanaa ayb wa huwa alle alxakiimu weye alkhabiiru tanna waa magaca xakiim sifatulxikmi wadata khabiirna waa magac kale isagana alla subxaana wa tacaala arrimahan si daqiiqa ah, xogogaal buu yahay cilmi baa iyada lafteeda faa'idaynaysaa laakiin khibradu waa ka gudaweynta waa macnaha ka xeel dheer tahay cilmiga yani waxa weeyaan shay walba daqaa'iq tafaasiisha yuu shay walba ogsahay ogsoon yahay alla subxana wa tacala ayib yaclamu alla wuxuu og yahay maa yeliju waxa gelaya fi lardi dhulka dhexdiisa wamaa yakhruju iyo waxa ka soo baxaya minhaa dhulka xaggiisa wamaa yanzilu iyo waxa soo degaya min asamaa'i xagga sare wamaa yacruju iyo waxa koraya fiihaa samada dhexeeda wixii koraya alla waa ogyahay subxana wa tacala wuxuu og yahay wax walba waay tusaalayaal waxaa ka mid a ah, wax kastoo dhulka gelaya sida maalan xabadda la gelinayo lagu beerayo yani beerta la gelinayo o kale maalan biyaha gelaya oo kaleeto maalan yani cayayaanka gelaya oo kale maalan macdanta gelaysa oo kaleeto maalan wax walbaoo dhulka gelaya alla waa ogyahay yahay subxana wa tacaala waxaa kaloo uu og yahay wamaa yakhruju minha waxa ka soo baxaya dhulka beerta ka soo baxaysa geedaha ka soo baxaya ilaaha biyahee ka soo baxaya macaadinta ka soo baxaysa allah subxana wa tacala waa ogsoon yahay wamaa yanzilu min asamaa'ina waxa weye waxyaalaha samada ka soo degaya alla waa ogyahay subxana wa tacala barafka ka soo degaya dhibicda ka soo da-aysa yaani waxa weeyaan maalan sawaaciqda ka soo dhacaysa malaa'igta ka soo degaysa naxariista ka soo degaysa risqiga ka soo degaya alla waa la socdaa subxana wa tacala waxba kama qarsoona wamaa yacruju waxa koraya fiihaa samada waxa korayana alla waa la socdaa subxana wa tacala waxyaalaha koraya waxaa ka mid a iyadana maalan malaa'igta kor aadaysa waxaa ka mid maalan camalka wanaagsan ee addoommadu sameeyeenoo kor aadaya waxaa ka mida maalan shimbiraha duulaya iyaguna kor aadaya waxaa ka mid maalan nafta bini aadamkaee la qaadaya kor aadaysa wax alle wixii kor aadayana alla subxana wa tacala iyadana wuu ogyahay macnaha waxba kama qarsoona wa wax ilahay ka qarsoon mar jiro subxana wa tacala marka cilmi muxiit ah oo wax walba koobay buu alla leeyahay subxana wa tacala wa cindahu ilahay agtiisa waxaa ahaaday mafaatixu lghaybi waxyaalaha qarsoon furayaashooda yacni asbaabtii loo mari lahaa ama mafaatixu lghaybi waxaa tidha waa laba tafsiire mafaatixu lghaybi waxa qarsoon oo ka maqan adoonnada addoommada khasnadahooda khasnadda uu qeybku ku kaydsan yahay ilaahay agtiisu ahaa mafaatiix mafaatixdaasaa laba macno leh inay furayaasha noqoto marka waxay noqonaya asbaabtii loo marayay iyo jidkii qeybka loo mari lahaa lagu garan lahaa ama waxay noqon karaan khasnadihii uu qeybku ku jiray ee ku qarsoonaa ilahay agtiisay ahaad wa cindahu mafaatixu lghaybi qeybkiiyo waxa addoommada ka qarsoon yacni khasnadihiisu ilaahay agtiisay ahaadeen laa yaclamuhaa ma oga khasnadahaas ilaa huwa isaga mooyaane isaga unbaa ka warraya cidina lama oga xataa qaarkooda waxaa jira aynan xataa malakuljibriil iyo ka warhaynin nebi maxamed uusan ka warhaynin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaaba ka midaba markuu malakul jibriil nebiga u yimi sal alla lay waslam oo uu ku yidhi akhbirnii can isaaca qiyaamadu markay dhacayso bal iiga waran muxuu ugu jawaabay nebigu sal alla lay slam malmas-uulu canha biaclama min asaa'il ka wax la weydiinayo oo isaga isku wada ka weydiinaya ugama xogroona adig iyo anigu jibriilow meel baan ka wada joognaa macna macanaa marka saacadda goortaga qumayso jibriilna ma oga nebi maxamedna ma oga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wadaaddaa gadaal dambe soo baxa waxay yidhahdeen yaani qiyaamadu waqtigay dhacayso waanu garanayo waa kun iyo shii kun iyo shii haddana iyagii baa isbiriya waxay yidhahdeen shiigaanse la garanaynin intuu yahay kunka la garayay yani waxa wey waa waa wax malaa yacni waxba kuma fadhido waxay jibriil iyo nebi maxamed ka caajiseen oo garan waayeen ninka garan kara ayuu yahay marka waa waxyaalaha ilahay gooni leeyahay subxana wa tacala ayb laa yaclamuha ilaa huwa wa yaclamu alla wuxuu ogyahay maa fi lbarri waxa berriga dhexdiisa iyo walbaxri waxa badda dhexdeeda ah badaha waxa ku dhex jira alla waa ogyahay berriga waxa dhexdiisaana waa ogyahay wamaa tasqutu ma rido geedii min waraqatin yacni caleen ma rido ilaa hadday rido yaclamuhaa alla waa ogyahay subxana wa tacaala geedaha caalamka ka batay waxa caleen ka dhacaya markay dhacayso ilahay waa la socdaa subxana wa tacala geed walba caleenteeda markay daadinayso waa lala socdaa lama mooga wamaa tasqutu ma rido geeddii min waraqatin caleen ma rido ilaa yaclamuhaa waa ogyahay alle walaa xabbatin xabadna ma jirto oo fii dulumaati alardi dhulka mugdiyaalkiisa dhexdiisa ahaatay walaa ratbin mid qoyani ma jiro walaa yaabisin mid ingeganna ma jiro ilaa haddii uu jiro fii kitaabin kitaab dhexdii buu ahaaday mubiinin oo cad a yacni waxa weeyaan xabadda dhulka lagu aasay ee mugdiga dhulka ku dhex jirta ama qoyan ama ingegan kulligood iska daa ogaansho ogaansho iskaba dhaafe waaba la qorayba a kitaab cad bayba ku qoran yihiin laaxulmaxbuudka waxaaso dhan ku qoran yihin adduunka sanadkiiba inta caleen ka soo baxaysa iyo caleentaasi goortay daadanayso iyo mid walba meeshay ku dhici doonto iyo meeshay ku dambayn doonto alla waa ogyahay subxana wa tacaala saas way maanaa yani xataa waxaa la yidhahdaa oo qur-aanku meelo badan ku sheegay waxyaaba aan dhicin aanan dhici doonin oo inay dhacaan aynan marna suuroobi karaynin haddii ay dhici lahaayeen qaabkay u dhici lahaayeen alla wuu garanaya subxana wa tacaala saas way maanaa ma dhacayaan ma dhicin weli mana dhici doonaan waa mustaxiil inay dhacaan laakiin haddii lagaba soo qaadaba inay dhici lahaayeen qaabkay u dhici lahaayeen alla wuu garanaya subxana wa tacaala saas wey qur-aanku marar badan yani aayado fara badan buu macnaha ku tilmaamaya yani waxyaalaha mustaxiilaadkaa ah, xataa haddii la qadari lahaa rabbi wuu garan subxana wa tacala waxba kama qarsoona saas wey ayib wa qowluhu ilahay odhaatiisa aayadaasina marka waxay iyaduna sii caddaysay alle cilmigiisa subxaana wa tacaala iyo sida uu u guda wen yahay wa qowluhu ilaahay odhaadiisa uu yidhi wamaa taxmilu ma xambaarto min unhaa mid dhadiga walaa tadacu ma dejiso uurkeedii ilaa bicilmihi isaga cilmigiisa mooyaane ogaanshihiisa unbay ku uur qaadaa kuna dejisaa yacnii haweeneedu markay uur qaadayso waa lala socdaa waa wax la qorsheeyey markay dejinayso umulayso waa un wax la ogaa oo laga warhayey saas way macana wa qowluhu ilaahay odhaahdiisa uu yidhi middaasina weli waxay cilmigii waay cilmi wax walba ku dhacaya wa qowluhu alla odhaahdiisa uu yidhi litaclamuu inaad ogaataan daraaddeed ana allaha alle calaa kulli shayin wax walba dushiisa qadiirun yah mid awooda wa ana allaha allana qad axaata inuu koobay bikulli shayin wax walba cilman cilmi inuu ku koobay laba sifay faa'idaysayoo awoodda rabbi subxaana wa tacaala inaysan waxna ka hoos bixi karin iyo cilmiga alla subxaana wa tacaala inaysan waxba ka hoos bixi karin yacni alqudra waalcilmu waa laba sifo oo makhluuqaadka oo dhan ay soo hoosgelayaan way maanaa kaa'inaadkao dhan wa qowluhu alla odhaansi subxaana wa tacaala uu yidhi ina allaha alle huwa arasaaqu waa midka risqi bixinta badan masruufidda badan addoommadiisa masruuf dulquwati weeye awood quwadda midka u saaxiibkaawe almatiinu oo macnaha daran almatiinu oo daran almatiin bimacna shadiid waay waa sifo ilahay sifaatkiisa ka mida ah subxana wa tacala marka sifatu risqi iyo sifatu lquwa iyo sifatu lmataana saddexdaa sifo ayay aayadduna sheegtay huwa arasaaqu dulquwati midka quwadda u saaxiibkaa weeye almatiinu ee adag weeye alla subxana wa tacaala ayb wa qowluhu ilaahay odhahdiisa uu yidhi subxaana wa tacaala laysa muusan ahanin ka milihi alla oo kale shay-un waxna wax ilaahay la midii ma jiro wa huwa isagu assamiicu midka maqlo weeye albasiiru oo arka tanna maxay inoo sheegtay laba sifo oo ah sifatu samci waalbasar allah subxaana wa tacaala inuu waxna arko waxna maqlo ayib oo makhluuq kastoo isagana lama dhaho haadaa samiic wa haadaa basiir a ah. fulaanun samiic wa fulaanun basiir baad dihi hebel waxbuu arkaa hebel waxbuu maqlaa samiic basiir saas waa la odhan karaa ayib maxay ku gelgadsan yihiin marka markaad ilaahay samiic ku tilmaantay ama basiir aad tidhi soo maada ku shabihin makhluuqiisa maya bimujarad yacni uun kelimaadka uun samciga samci sif magacaa uun mooyaane laakiin sifadu cidda lagu tilmaamay mar walba raacsan tahay maalan yaani haddaanu soo dhowayno jannada waxaa lagu sheegay khamraa taalla caanaa yaalla malab baa yaalla soo maa biyaa yaalla ma kuwan adduunkay la mid yihiin magaca ka dhexeeya keliya ma keenayaa inay isku mid yihiin maya wax isku dan wax isku shaqaa maha wax isku shaqaa saas wey macnaha marka alla subxaana wa tacaala samciga u waxaad tidhahdaa samcigiisu ka addoommada kale maaha intaa unbaa la rabaa ka addoommadao kale inuusan ahaynna waa inaad rumaysa macnaha wa qowluhu alle odhahdiisa uu yidhi ina allaha alle nicib maa yacidukum wuxuu idinku waaninayaa nicmo lahaaday bihi isaga wuxuu idinku waaninayaa nicmo leh ina allaha allana kaana wuxuu aday samiican midkii arkaya maqlaya dheh samiican midkii maqlaya samiican midkii maqla ah waa wax kasta maqla basiiran oo arka ah wax kasta uu arkaa isagii makhluuqiisu waxay ku kala gedisan yihiin alla subxaana wa tacaala sifadan oo kale marka la fiiriyo adiga maqalkaagu xad buu leeyahy haddaad derbigaa dhankaa ka marto darsiga meesha ka socda ma maqli karti si kastaad dhaga fiiqfiiqanta soo ma araggaaguna xad buu leeyahy xad waxaa jira uusan wixii ka sheeya qaban karayn ruuxa ugu indha fiiqfiiqan xad buu wax ka arkaa makhluuq oo dhanna waada saas laakiin alla araggiisa subxaana wa tacaala isaga wax soo celiya ma jiro maqalkiisana wax soo celiya ma jiro adiga hadda maalan yaani haddii dhowr nin ay hal mar hadal wada sheegaan oo kaana dhawaaqo kaana dhawaaqo kaana dhawaaqo codkuna hal mar ku soo wada gaadho hal mid unbaad qaban kartaa soo maa laakiin allah subxaanah wa tacaala hal mar waxaa wada baryaya intaasoo milyan oo makhluuqiisa abaa hal mar u wada dhawaaqanaya mid walbana codsigiisa alla subxana wa tacala si gooniya u maqlaya si gooniyuusan alla uga jawaabaya subxana wa tacala wal u fiirsa markaba samci samci la dhahayay laakiin samci ma samci buu la mid yahay basarsama basar buu la mid yahay lamid maaha wey macanaa saas weyaan shubhadaa marka waa shubhada dhalisay inay dad badan ay diidaan firaqa intooda badan waxaa geliyay inay sifaadka inkiraan wax kale ma ah sifadii markay sugaan unbay waxay ka dhex arkeen sifadana haddaad sugtaan alalahay waxay keeni kartaa in ilaahay addoommadiisa aad ku shabahdaan halkaa unbay ka dhex arkeen dayib xalku muxuu yahay waa inaan dhahno sifo ma laha si aan ugu diidno qaar badan waxaa ku xambaaray inay sifaadka diidaan niyad sami iyo ilaahay inay nasahaan oy ka nasahaan addoommadiisa inuu shabaho laakiin nasihiddii baa la khaldantay meel xun bay la gashay maanaa saas maana nasahiddii bay si xun u fahmeen marka horeba waxaa khaladaan nidhi markii ilaahay la yidhahdo sifadaasuu leeyahay in qalbigaagu u degdego sifadii makhluuqaadka oo shabuhu markaba uu soo gala qalbigaaga taasaaba khaladaba leanna marba haddaad garatay khaaliq in la tilmaamayo khaaliq tilmaantiisu ka addoommada inaysan marna isku meel geli karaynin qadcan waa in markaa horeba qalbigaaga uu macnaha fahmo waay saas macnaha ayb taana waa sifatu samci walbasar waay wa qowluhu ilaahay odhaadiis subxaana wa tacaala uu yidhi walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allah laa quwata ila billah halkaa waxaa ka bilaabanaya sifaadka sifatu lmashii'a iyo iraadada dhowr aayadoodoo soo socdo kaga wada hadli doonaa marka aan halkaa ku joojin hada billahi tawfiiq sal allahuma waslama calaa nabiyina muxamedin wala alih w saxbi wasalam ha sax wey yacni abu muusa alashcari baan nidhi markii aan ka hadlaynay abulxasan alashcari abulxasan alashcari wey ninka dariiqada iska laha ashcariyada khayr allah kusiiyo abu muusa alashcari oo saxaabigiiya baan ku khalday labadooduba macnaha isku qabiilay u sheegtaan laakiin ninka dariiqadan ashaacirada iskale abulxasan waay saxaabiguna wuxuu ahaa abu muusa alashcari marka sabqulisaan waay alla saxo wallahu aclam